qaarkood baad arkaysaa duruus ilaahayn ama kitaab keliya bal barhkood dee majaalistoodii caamka ayda toddobaadkii mar la yeedhinayo kale iyadoo arintu kontomeeye darsiba ama kontomeeye majlis aanay ka badnayn ilaa dhowr iyo toban goor uu ku soo aroorayo xadiidku sida majaalista ibnu naasiruddiin oo kale bal markaa xadiidkaas bay waxaa ugu horeeya majliska marka la joogo waxaana weeye idaa ra'w fiihi dulaaban daari'iina lianlaa yufawituu calayhim alawaliya markay arkaan dad cusub oo ama dee maanka majliskii ku cusub inay jiraan bay guud ahaanba haddana xadiidkii ay warin jireen si kuwan awaliyadaasi aanay u dhaafin وكانوا من حرصهم على تحصيل الأولية إذا كان التلميذ قد سمع من الشيخ أحاديث سابقة عليه سابق أحاديث سابقة عليه oo xirsigoodii baa waxa kaba mid ahaa ma arrintooda ahayd iyagoo ku dadaalayo in taxsiil awaliya haddii tilmiidkanba sheekha axaadiid hore uu kaba maqlay oo dee aanay awaliye xaqiiqiye u noqonayn yajcaluuna hada alxadiida awala hada almajlis oo xadiidkan majliska bilowgiisay ku warin jireen wayusamuuna samaacahu alaana awaliya idaafiya ay kayra xaqiiqiya weye marka maqalka markaa la maqlayna awaliya idaafiyuu noqonayo waa binisbati lihada almajlisi awaliya xaqiiqiya ma noqonin waqad bayana sayid cabdulxayi alkataaniyu raximah llahu fii fihras alfaharis caalimkaas cabdulxay alkataani la odhanayay kolley waa usro dad badani ay kas yimaadeen oo culimo ahaa oo usro markaa waxa weeye kolley waa maqrib bilaada maqrib ayay usradu kaba soo jeedaa oo la arkaa dee kolley ilaa waqtiyadanba dad inay kaba dhaqanyihiin usrada kitaabkan uu leeyahay feras ulfaharisna waxaa la arkaa kutubta asaaniidda culimada urlisay iyo kutubta riwaayaadkooda iyo ijaasaadkooda kuwa ugu ahamsan ama ugu ururin badanba uu yahay oo asaaniid badanna ay gasho fii rasulfaris waana kitaab madbacaysan wuxuu ku caddeeyey waayo safxaad buu u khaas yeelay xadiidkan kitaabkaa fii rasulfaris cabdilxay alkatani qasaw min iftitaaxi liqaa'aatin bih waxay uga jeedaan marka ugu horeeya xadiidkan in bilow lagaba dhigo oo lagu furfurto qaradka culimmadu kaba lahaayeen ama ahlilxadiid oo faqaala hada alxadiidu tadaawalathu lumma wactanaa bihi ahlu sinaaca faqadamuuhu fi riwaayati calaa kayrih xadiidkan bay dadkii ummaddu de waa xadiid la kala wariyey la kala qaadqaatay dadkii iyagu sinaaca alxadiidiyana way u ihtimaameen oo riwaayada marka la eego kuwa kale way ka horraysiiyeen waxay taa u yeelayeenna waa tan waliyatima lahum bidalika tasalsul tasalsulkan xadiidkani dee uu macruufka kuba ahaa horta say ugu taam noqoto iyaguna ay silsilada ama tasalsulka xadiidka riwaayo u yeeshaan waliyaqtadiya bihi daalib ulcilmi xadiidku dee waa arin weyn buu kulansaday oo xagga naxariista ilaah waa raxmaan cidda u naxariistaana waa cidda dadka uba naxariisata markaa si ay jaanibkaas ugu daydaanoo fa yaclamu uu ogaado ruuxii daalibucilmigaha anna mabna alcilmi cala altaraaxumi watawaadud watawaasul laa cala tadaaburi wataqaaduc cilmiganba wuxuu ku binaysan yahay waa isu naxariis isjeclaansho isxidhiidhine isku in la isgooyo la kala jeesto laysu dhabar jeediyo arrinkan cilmigani kuma binaysa waa taa daalibkii bay arrinkan lagu sii tarbiyaynayaa qalbigiisii lasii gelinayaa si uu taa u ogaaday khuluq iyo dabeeco arrinkaasi ugu noqdo naxariis dadkii si guud loo naxariisto naxariis dadka dalabadii cilmi iyo ahlucilmigu waxaaba la yidhaha cilmigu waa raxim dee dadkii ahlucilmiga id kaba dhexeeyey mudanna xidhiidhin oo kale taas mudane <coughs> ay si abal markaa khuluq ay u noqoto fa shaba aalibu calaa dalik arrinkaa haddii uu daalibku waxa weeyaan ku koro ku barbaaro shabat macahu nucratu tacaarufi waataraaxum markaa khuluqan ama sifadan ah isbarasho iyo isxidhiidhin iyo isnaxariis ayaa la koraysa isaga dabiica u noqonayso fayashtadu saaciduhu bidalik arinkiisii saacadka waa dhudhunkiiyo macnaa ujeedadu shay khuluq adag oo isagu kuba sifoobo oo uu bel matalan la koro saa jirhkiisuba u koraya iyo caqligiisiiyo umuurahaasi isna la kora ayuu noqonayaa falaa yashiibu markaa ma weynaanayo ma cirraysanayo ilaa waqad takhallaqa biraxma waa qaradka laga leeyahay ama xadiidka faa'iidada weynee kuba sugan oo wuxuu koray marka dee arrintaasi waxaa u dhegtiisii ka badan sheekhii uu la kulmaba uu wariyadan kaga qaadanayo majaalistii ku soo noqnoqonaysa naxariistan xadiidku tilmaamanye ee bal lays amray ee dee isu naxariista la leeyahay tiibaa khuluq u noqonayso wacarafa halkan carafa ra-du way shidnaanaysaa wacarafa hayrahu bifawaa'idiha waa nataa'ijha dadkii kalena wuxuu usii sheegaya u gudbinaya fawaa'ida naxariista iyo taraaxumku leeyahay imarta fiican ee kaba dhalanayso fayataadabu aani biadabi alawal kii labaad waa kan markan daalibkaba ah tii ka horeeyo dee waa ciddii mashaaikhdii iyo mashaaikhdii ka horeysay adabtii ay lahaayeen iyo dhaqankii ay lahaayeen ayuu isagiina ka adab yeelanaya wacala allahi fi likhlaas iyo walqabuuli marka xagga marka leega ikhlaasiya dee qabuulka ilah baa la ictimaadsanaya haddaba in taasi hadalkiisu intaasuu ku joogaa horte wa kaana min nataaiji hada alxirsi xirsigaa culimmadu ay u dadaalayeen ee xadiidkan ay u ihtimaamayeen waxyaalihii ka dhashay waxaa ka mid ahaa an afradahu kaiiru min almuxadisiina bitacriif in badanoo muxadisiinta ka midi waxay xadiidkan ku gaar yeeleen ta'liif xadiidkan baa ajzaa loo dejiyay ragga qaarkood baa aktar min kitaab xadiidkanuun iyo waxaa ku tacalluqsan iyo duruqdiis marka markuu ruuxu dejinayana xadiidkan de ama jus uu ku ururinaya ma taasna yadkuru fiihi shuyuukhahu aladiina samicahu minhum bilawaliya dee raggii raxaaliinta ah mashaayikhda badan lahaa waxaa la arkaa casharaat min almashaayikh inuu awaliyadan ugaba qaatay markaa sheekhyada uu awalnimada kaga maqlay ayuu dee sheegayaa iyo ciddii waqad yadkuru shawaahida lahu fi lxadiid kolkolna sidan hadal dahabi aan ka soo naqlin doono xadiidkani axaadiid kaleo iyadna naxariista tilmaamayso shawaahid u ah ayaa la arkaa xadiidka inuu soo raaciyo hadda kuwii dee ku tasalsulay awaliyada aan ahayn shawaahida lahu min alaxaadiid alwaaridati bimacnaahu macnihiisa ku soo arooray oo fi lxadi cala alraxmati waataraaxum xagga naxariista iyo taraaxumka boorinta la iskuba boorinayo waqad yatakalamu calayhi kalaaman caaman min mukhtalifi lfunuun barhkoodna xadiidkii markay soo qaadaan ayay intii unkuma gaabsanayaane funuunta kala duwan waxyaalihii dee xadiidkani calaaqa la lahaa soo gelaya luqaha noqoto ama waxyaalo kale iyo umuuro kale iyo fawaaidii kale ayay juska ama kitaabkay arinkan ku khaas yeeleen kagaba hadlayaan qad sarada uu taxay sheegay isagoo dee tirinaya alkataaniyu kataani waa imaamkan marka hore soo marnay caqiba kalaamihi saabiqa hadalkiisaa hore ee aynu soo naqlinay dhammaadkiisii ama caqabkiisii wuxuu soo naqliyo isdabageliyey jumlatan waafiratan waa jumlo badan oo min alajzaai lmufradati lihada alxadiidi ajzaadii loo gaar yeelay xadiidkanbaa walibacdihim culimmada qaarkoodna fiihi fii hada alxadiidi akaru min mu'alafin wax kitaab ka badan oo barhkood dee saddex iyo meelaha amaysa dee xataa xay isaga uu kaba mid noqonayo ayay uba dejiyeen wamin hawlaahi raggaa waxaa kaba mida kutub gaara ku leh juskana kitaab ku khaas yeelay ibnu salaaxi ibnu salax wa mansuur ibnu sulaymin araasiyu waalxaafidu asilafiyu siintu way kasirsan tahay wadahabiyu wataqiyu subkiyu wanaasiruddiin adimashqiyu wabnu lmulaqin wazayn alciraaqiyu wawaladuha abu zurcata abu zurcata alciraaqi العراقي وابن الأبار التونسي ومحمد بن مرتضى الزبيدي وأنكن إحيائي أما عالمكن إحيائي قاموس كبشرحي له فيه أربع مؤلفات alfiye sanadkunana waa leeyahay isagoo madbuuca wuxuu leeyahna afar kitaab buu xadiidkan raxmadown wasayid moxamed cabdulxayi alkataaniyu lahu fiihi cidat rasaa'ila oo cabdilxay alkatanina isaguna wuxuu leeyahay ama maxamed cabdilxay alkatanina dhowr risaaluu leeyahy waqayruhum wahadaasi waa man takalama calayhi dimna mualafaati weliba waxa dhaafsan taas oo dee iyadna dheer dadkii iyagu mualafaadkooda dhexdooda xadiidkan kaga hadlay eeyaanay kitaabban noqoninbe walama اftataxa dahabiyu mucjamahu اlkabiir bixadiidi الraxma imaamkii dahabi aan wada garanayna weeye mucjamkan weyna waa dee koley waa imaam jaanibka dee cilmigiisu ha wada badnaadee laakiin halkaa taraajimta iyo umuurahaasna dee ku lahaa alyada duulae mucjamkani waa mucjamu shuyuukhu baa la yidhaaho sheekhyadiisii buu ku ururiyey dee a'imo badanna koley macaajim saasa way leeyihiin isagoo xuruuftii mucjamka ku socda ayuu sheekh buu dhiganayaa sheekhyadiisii ka mid ahayd in waxa uu tarjamaynayaa haddii uu wixii uu ka wariyeyna ee uu isaga ka warinayo dariiqiisana barhkood baa dhici karta fadhi keliya uun maalin uu yimo kelimo yar uu kaba maqlay taas buu ugu soo daraa sheekhyadiise ayuu sheegayaa waxyaalihuu kaba wariyay haddaba intaanu bilaabin xaggaaseenu asaamidii gudagelin ayuu xadiidkanuu ku bilaabay mucjamkiisa waana madbuuco laba mujalad buu ku madbacaysan yahay mucjamu shuyukh lilimaami dahabi weliba waa mutawafir imikoo dee majaanna isagoo ah ayuu mutawafirna yahay bixadiidi raxmati xadiidkan markii uu kuba bilowday wasaqahu min duruqin cadiida waa safxada waa raqamkaase welibana asaaniid kala duwan iyo sheekho kala duwanna uu sheegay ayuu khatamaha biqowli hadalkan waataan lena shawaahid kalena way u urin jireenoo hadalkan buu markaas duruqdii ku soo khatimay oo wuxuu yidhi waqad qaala nebiyu xadiidku waa inoo dambeeya isagoo sanadkan ku arki doona axaadiidani waa axaadiid kaloo shawaahid ah waqad qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam inamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilaahay wuxunbaagu u naxariisanaya addoommadiisa kuwa naxariista wa inamaa waa hadalkii dahabi ee mucjamkiisa bilowgiisa uu kuba sheegayo safxadaan idiin tilmaamay waana mucjamu shuyuukh ee ayaa cunwaankiisu yahay lilimaami dahabi dee rag badan baa mucjamu shuyuukh leh wainamaa min siyaq alxasri lafdigan inamaa waa siiqo xasri iyo koobid keenaysa naxariista cidda ilaahay u naxariisanaya waxa lagu soo ururiyeyba ciddii waxa weeyaan naxariisle iyo ee u naxariisata dadka iyo khalqigaba wakhraja minhu qowlahu calayhi asalaatu wasalaam markaa waxaanu soo saaray oo halkan ka baxaya inay xasrigan xasri buu keenayaa buu idhi arinku waxa weeye ciddii naxariisataa ilaahay u naxariisanaya markaa maxaa baxaya oo dee xasrigan baaba taa keenayo intan markii naxariistii laguba koobay ee xadiidkan kaba baxay ama cidda loo naxariisanayo qowluhu calayhi asalaam man laa yarxam laa yurxam oo qowlkiisan baa qayb saaray oo ciddii haddaba aan naxariis lahayneen cid u naxariisan isna looma naxariisto waayo xasrigii hore ayay tani markaas waa wixii xasriga aan kaba faa'iidaysanayn oo ay tadna ka baxaysa waqaale waxaanu yihi rasuulkii ilaahay salawaatu wasalaamu calayh laa tunsacu raxmatu ilaa min shaqiyin naxariista waxaa qalbigiisa laga saaraa oo noqda ruuxan ina naxariisan waa ruux shaqiyaho ogay un waqaala lirajuli nin wuxuu ku yidhi washaata idaa raximta raximakalah kale waa xadiidin kaba mida dee inaguna umuurahan axaadiitan sharaxeed iyo ka hadalkeeda uma jeedno koley nin baa yidhi rasuulkii ilaahay ku yidhi neefkii anigoo qalayo oo gowracayaba u jeedaya dee inaan gowraco ayaan haddana u naxaayo waan u naxayaayo markaasu ku yidhi washaata idaa raximta naxariis haddaad neefka adhiyo dee sabadabxigeeda u naxariisato iyadana raximakallaah waa dee naxariistii ciddii naxariisaynsa ilaahay ilaahay u naxariisanayay weli hadalkiisii baa socdo waqad qaala allahu tacaala kataba rabukum calaa nafsihi araxma waqaala tacaala wahuwa arxamu araaximiin wafi saxiixi can nabiyi sala allahu calayhi wasalam ina allaha kataba kitaaban fahuwa cindahu fowqa alcarshi sabaqat raxmatii qadabii waa shawaahidii naxariista marka wuxuu yidhah waa hadalkii weli dahabi wa baabu raxmati waasicun liman tadabarahu abbaabka raxmadu ruuxii u fiirfiirsanaya waa ballaadhan yahay waxasbuka waxaa kugu filan ana raxmata yanbagii lilmuslimi tacaahuduhaa dee waxa weeyaan naxariista inay waqti kastaba u habboontahay ruuxii muslimka inuu ka warayo la socdo ilaaliyo si uguba dhaqmo faqad qaala الnabiyu salى اllahu calayh wasalam idaa qataltum faaxsinu اlqitlata waidaa dabaxtum faaxsinu dabxa wuxuu leeyahy markan layna faray haddii wax la dilayo sida wax loo dilaya qitladu waa hay-adii wax loo dilaya la fiicneeyo taas waa naxariistii bay soo gelaysaa oo ciddii la dilayay inaan naftii laguba silcin ama wixii la dilayay ee loo naxariisto haddaa gowracaysaana dabxiga fiicne iyo dee midi af badan oo markiiba goynaysa taas kuma gowraca walyuxid axadukum shafrata waliyurix dabiixatahu xataa halkan baa naxariistii gashay buu leeyahay dabxigii iyo qataladii oo saa daraaddeed albaabka naxariistu waa albaab waasica wakadalika fi sunan fii man qatala saama barosa oo wuxuu leeyahay sunanta kutubtan sunantana waxaa kuba yimi cidda disha saam abras waa nooc dee waxaan wasaqaadka kaba mid ah oo ama dee tan haddaanu ahayna shabahayo waxaanan wasaqadan idhaa ama wasaqadaasa waay sam abras kuwiisa waaweyn baa laba yidhaa haddaba ruuxa ku dila fii awali darbatin falahu halaaثuuna xasana waman qatalahu fii haani darbatin falahu cishruuna xasana waman qatalahu fi haaliثati falahu cashru xasanaat bal taa dilkeedoo la faray ayaa xadiidka maxaa ku yimid asxaabu sunan dee bacdigood ama ay wariyeen ruuxa darbada ugu horeysa ku dila soddon xasanuu yeelanaya ta labaadka ku dilaana labaatan xasanuu yeelanaya ta saddexaadka ku dilaana toban xasano marka muxuu leeyahay maxaa keenay ag kii koobaad maxaa intiba waa diluun waa la dilaya une maxaa ajrigan u yeeloo kala badiyey faina qatlahu bidarbatin waaxida arwaxu lahu min altacdiibi bialaai darabaat waa naxariistii baa soo gelaysu leeya waa hadalkii dahabi mar keliya lagu dhuftay markaa keliya ay naftu kagaba baxdaa isaga marka la eego sam abraskii way uga raaxo badantahay xagga oo waa wax looga raaxaynayo ugana raaxo badan tacdiib kolba lagu celcelinayo mar inta lagu dhuftay aanuu wax noqon oo haddan lagu dhuftay haddaan lagu dhuftay nooc tacdiib baa kuba suganoo alaata darabaat oo saasa ajriga uba batay macnaa waxa weye naxariistiisiiba naxariistiibaa meel kale soo meel kasta gelaysa wa qaala calayhi salaatu wasalaam idaa qatala axadukum akhaahu falyujtanib ilwaja ha kaba dheeraado oo iyaduna waa nooc naxariiseed buu leeyahay maxaasintii jidhkao dhan baa ku kulansane wa min raxmatina bisaariqi waa hadalkiisii naxariista tuuga u naxariisanna waxaa kaba mida dee xaddiina waa naxariisbe idaa qudica haddii la gooyo gacantiisii an tuxsana yadahu bizayti lmaqliye gacantiisa in lagu gubo oo waxa weeyaan saliid aada loo soo kulayliyey sababtuna waa maxay dee wixii kale dhiiggiisa lagu joojinayana waa la miduun waqtiga waa umuurihii iyaga u mutawafirka ahayoo waa lianlaa yazifa damuhu fayatlaf naxariistii bay kaba mid tahayoo iyadoo xaddii lagu oogayo haddana wixii talaf ku keenayey inuu halkaa dhiigbaxa ku keenayey de in lagaba ilaaliyo la sameeyo wax keenaya dhiiggiisii joojinaya wa an nastatiiba waxaanu naxariistii kaba mida ah, inaan idhaahno war waxaan ka toobadkeen wakadaa man wajaba calayhi lqatlu ruuxii dil ku waajibaya laba qisaasayo maalan naxuduhu calaa towba waa naxariis towbadaan ku dhiirinaynaa wa an yusaliya ragcatayni raxmatan bihi waa naxariis loo raaxaysan laba ragcadood dee inta badan qatliga dee la tukan jiray iyo waqtigaas ama ruuxii dee sabri laguma dilaya iyo taas oo dee kolley saxaabigii khubayb waa wixii uu la yimi dabadeedna waa arrimo ay laba iman jireene bal waxa weeye taas waa naxariisun buu leeyahay famin araxmati bicibaadihi waa hadalkii dahabi ugu dambeeyey naxariista addoomihiisa loo naxariisanaya waxaa ka mid a iqaamat lxuduudi calayhim xuduudan lagu oogaya waa nolol baa inoogu sugan in maalkii inuu ku badbaado nafi ay ku badbaadaan bal acraabdi ku badbaado waxyaalahaas waa naxariis kii dee waxawn de waa kan kafaariya waxyaala u noqonaysa waa naxariisuun falfaqiihu man jahada fii sabiili waaqaama xuduud allaahi maca araxmati bikhalqi illaah kaas baa faqiiha dhabtii uu yahay oo iyadoo xuduuddii ilaahay oogaya haddana khalqigii loo naxariisanayo walaa xawla walaa quwata ilaa bilah bal waa hordhacunbay taasi ahayd waa siday culimmadu ugu ihtimaameen dee ciddii horena waa sidaan sheegayo walow sanad aanay hore u maqaliyo imaka soo kordhayo majliskan aan ku arki doono aanay hore dadkii waraaqa haystay dee waxa weyaan ama marar hore u maqlay imra-ada waxa u dambeeyeybaa xataa waan filay filaya kutubtii xadiidka ahaydba bilowyadooda khaasatan adabulmufradkii baan filaya waxa weeye kii aan sidad baa usoo kordhayay kii kale ku cusubtayna waabay kuba cusub tahay haddii idinka awaliya idaafiya imaka ay noqoto bal dee shaksiga haddii isaga laga sii warinayo laga sii qaadanayo awaliyadii xaqiiqiga ahayd ayaaba imanaysa oo ciddii isaga kasii qaadanaysa sanad xadiid raxma musalsal biاlawaliya xadaثnii bih الشhaykh الcalaamaة mxamed bn cali bn aadam اlإثyoobiy اlwalawiy اlmudarisu bdaar الxadiiث الkhayriya yowm اlarبicاء arbaca caشhar itnaa caشhar alif arbaca miya وcishriin bimakata اlmukarama koley dee dulxija markii xajka un laga soo noqday xajkii sanadaas bimakata almukarama gurigiisaan haydo wahuwa awalu xadiiin samictuhu min wahuwa yarwihi musalsalan can ilcalaamati اlmusnidi abilfayd maxamed yaasiin ibni maxamed ciise alfadaniy almaki asalkiisa roa reer andanuusi laakiin dee maka ayaa aan filaya dhalashadiis iyo dee dhimashadiisuba ay ahayd jaanib kalena waa iyo casrigeennan waa dadka ugu asaaniid dee intaasoo kitaabo uu asaaniidda un kaga hadlayna waa leeyahay waa dadka marka la eego jaanibka uba badnaa xagga asaaniid ahaan waqtigeennan qaala markaa wuxuu yihi maxamed yaasiin xadaanii bihi sheekh cumar bnu xamdaan muxadith اlxaramayn الshariifayn washeekh khaliifatu bnu xamed الnabhaniyu اlmakiyu washeekh caliy bnu faalixin الظaahiriyu اlmadaniyu uma اlmakiyu saddexduu ka wada maqleen marka muxuu ihi wahuwa awalu xadiiin waa tasalsulkii wahuwa awalu xadiiin samictuu min kulli minhu mid kastaba waa kii igu horeeyey qaaluu waxay idhahan saddexdooduba xadaanaa bihi muxadis lmadiinata abulyasar faalix bnu muxamedin adaahiriyu wahuwa awalu cibaaradana way nagu soo noqnoqonaysaayo macnaintii kale waan goynay way soo noqon doontaa marka dambe iyadoo inta kala go-anay laakiin imika wahuwa awalu xadiiثin samicnaahu minhu biاlmadinati اlmunawara qaala akhbarana alimaam sayid moxamed bn cali الsanuusiyu اlkhadaabiyu اlmakiyu wahuwa awal macnaa huwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaanii bihi abu xafsin cumar bn cabdilkariim alcadaar wahuwa awalu qaala xadaanii bihi nuuru nuur waxay ka dhigantahay nuuruddiin cali bn cabdilbari alwanaa'iyu almakiyu washams bnu maxamed ibni cali bni mansuur ishanwaaniyu wahuwa awalu qaala labadani waxay idhaheen xadaanaa bihi sayid abulfayd moxamed ibni murtada ibni muxamedin izabiidiyu kole markii dambe masar buu degay asalka hore hindiyana kole waa joogay muddo waana ninka aan leenahay qaamuuskiiya buu sharxay kitaabkan dee waxa weeyaan aada u baldan ee qaamuuska uu kuba sharxay markaas iyo dee ixyaa iyo ixyaa culumudiinkiya whuwa awalu qaala ahbaranaa cabdulaahi bni muusa alxariiriyu lmakiyu wahuwa awalu qaala ana anadani waa ahbaranaa weeyaan oo ana lama aqriya akhbaranaa baa la odhanaya dee kutubta asaaniidana waa timaadaan أخبرنا عبد اللطيف بن أحمد البقاعي وهو أول قال أخبرنا عبد القادر التغلبي وهو أول قال أخبرنا عبد الباقي البعلي الدمشقي وهو أول قال أخبرنا المعمر عبد الرحمن البهوتي الحنبلي وهو أول قال أخبرنا الجمال جمالك جمال الدين بكري جمال يوسف بن القاضي يوسف بن القاضي زكريا وهو أول qaala xadaanii bihi abi shaykhu lislaam alqaadi zakariya bnu muxamedin alansaariyu hawalo markaa jamaaludiin yuusuf ayaa waxaa dhalay imaamkii ama shaykhulislaam zakariya alansaari ayaa dhalay xadiidkana isagu markii ugu horeeyey kaba maqlay sanadkii halkan baan ku joogsanayoo sanad kale aynoo bilaabmay xa intan bergii hore maydaan haysan qolooyinkii haystee waraaqoyn waxadaanii bihi xadaanii bihi qaylkuwa aniga waxadaanii bihi asheekh ibraahim bnu muxamed الشيخ إبراهيم بن محمد نور ابن الصيف الهلالي والشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري وهو أول حديث سمعته منهما كلي ما dheerayn oo waa cumradii ugu dambeysay bay ahayd kale sheekh maxamedna waan wada joognaa majliska labada waa ila fadhiya labada majlis be قال حدثنا به جماعة من أهل العلم ولبدود منهم أحمد بن أبي بكر الحبشي وهو أول الحبشي وهو أول حديث سمعناه منه قال حدثنا عمر بن حمدان المحرسي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به القاضي المسند الخطيب المعمر السيد محمد أبو النصر الخطيب بدمشق وهو أول قال حدثني والد عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو محمد خليل الخشة الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا xadaثanii moxamed khaliil alkamiliyu wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala akhbarana abulfidaa ismaaciil اlcajluuniyu wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaثana shams moxamed alwaliidiyu bimaka wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaثana axmed bn cabdilgani bn اlbana الdimyaadiyu wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaثana bihi moxamed bn cabdilcaziiz almanuufiyu اlasariyu wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaثana bihi abulkhayr cumar bn camus الrashiidiyu wahuwa awalu xadiiثin samictuhu minhu qaala xadaثana bihi halkan bay labadii sanad isugu yimaadeen kii hore jamaal yuusuf ibn اlqaadi ayaa ahaa halkana ninkan kale imaka halkan inooguba sugan cumar abulkhayr cumar kaas weeye labadooduba markaa waxay ku kulmayaan shaykhulislaam waa kan markaa way israacayaan qaala xadaanaa bihi hanaadana waa xadaanaa xadii baa go-an iyo daalkii shaykhulislaam zakariya alansaariyu wahuwa awalu xadiiin samictuhu minhu qaala markaa zakariya alansaari sheekhiisii xaafid ibnu xajar wey xadaanaa bihi alxaafid abulfadl ibnu xajar alcasqalaaniyu wahuwa awalu qaala xadaana alxaafid abulfadl cabduraxiim ibnu xuseyn alciraaqiyu wahuwa awalu قال xdثna bه صدر محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول قال xdثna عبداللطيف بن عبدالمعنم المعراني وهو أول قال xdثني به أبوالفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحافظ وهو أول قال وإمامkii بن الجوزي قال xdثna به أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤdن وهو أول قال xdثني والدي أبو صالح أحمد بن عبدالملك المؤdن النيسابوري وهو أول قال xdثna abu طaahirin maxamed ibni muxamed ibnu maxmish koley kutubta asaaniida barhkood maxamedka labaad baan jirinoo maxamed ibnu maxmishe laakiin waa san buu ku leeyahay aziyaadiyu wahuwa awalu qaala xadaanaa bihi abu xaamidin axmed بن محمد البزاز وهو أول قال حدثني به عبد الرحمن بن بشر بn اlxakam inaysaburiy huwa awalu markaa waa meelihii uu tasalsulkani ku go-ayee qaala xadaanaa bihi sufyaan bnu cuyaynata wahuwa awalu wailayhi sufyaan ayuu yantahi tasalsulu bilawaliya inta dambe waa xadiid caadiya xadiid awalnimo lala eegta maaha halkaasuu ku joogsaday can camr bni dinaari can abi qaabuusi mowla cabdilaahi bni camr bni alcaas can cabdilaahi bni camr bni alcaas qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam araaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa akhrajahu axmed waabu daawuud watirmidiy waqaala hada xadiidu xasanu saxiix wasaxaxahu alxaakimu fi lmustadrak waalalbaaniyu fi saxiixi jaamic wagayruh faa-ida bal waa faa-iido sababu tasalsuli hada alxadiid xadiidkani wuxuu la tasalsulu tan ugu tasalsulay sababteedu huwa ana cabdaraxmaan ibna bishir ibni alxakami kaana diflan cabdiraxmaan ibnu bishir oo sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka ka wariyeen inan yar buu ahaa waqta xuduurihi majlisa ibna cuyeyna majliska ibnu cuyeyne markii uu yimi fakaana min shiddati xadiidkana uu ka maqlay markii ugu horeeyey fakaana min shiddati faraxi faraxiisii uu arinkan ku faraxsanaa taas daraaddeed baa wuxuu yaquulu odhanayay huwa awalu xadiiin samictu minhu waa majliska markii ugu horreysay hadda waana dhici karta qasad markaa jirin waa xadiidkii ugu horreeyan kaba maqlay fa saarat alcibaaratu cibaaradan baa noqotay mima yariha alkhalafu can salaf wahada yadullu calaa fadli xuduuri majaalis alxadiidi lisighaari walkibaar inta dambe afaada dalika shaykhuna ibraahim bnu muxamed waa labadan sheekhee dambe marka cumradiina igu dambeysayna koley aan madiino kulaba kulmay dee xadiidkan mooye kolley kitaab la yidhaaho alawaa'il asumbuliya intiisa horeo dhan ama sagaalka kitaabee dee alkutubu tisca asaaniidooda oo mid kasta iyo xadiidkii ugu horeeyaba waan ku dul aqriyey oo dee ijaasada guud ee markaa awaa'il asumbuliya kuba sugan haddaba waa labadaa sheekh laba nin dee madiinana jaamacadeeda ustaadkaba ah weeye aabbihiina kolay caalim macruuf u ahaa iyo walaalkii iyo haddaba ayaa muxuu hadalkan isagaa faa'iideeyo afaada dalika shaykhuna ibraahim bn moxamed nuur ibn sayf xafidahu llahu tacaala waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin bal taasi waa sanadkii weeye marka waxaan gelaynaa kitaabkii baan bilaabi doonaa intii aan ka gaadhsiino kolay waqti ee majliskii kola dutaa inoogu bilaabmay xadiidkugataa inoogu tasalsulay bismi illaahi araxmaan <clears throat> araxiim cilmu lxadiidi waa xadiidka cilmigiis kolley cilmu xadiidka laba nooc bay u kala qaadaan ama ay u qaybiyaan mid waa cilmulxadiidi riwaayatan taa ay dhahaan oo waxa weeye cilmu xadiidi riwaayatanoo waa cilmigaa kulansanaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo taqriiraadkiisii iyo awsaaftiisii warinta la warinayo dabdinta la dabdinayo iyo alfaadeedoo la taxriiriyo cilmigaa kulansaday waa cilmigan dee imaka inoo badan be marka cilmixadiid laidhaah inoona soo degdegaya walow iyaga wakhtiyadaa hore ka kale marka cilmu xadiid la yidhaaho idlaaqiisi uu ku dhici jiray waa san dee kutubta iminka labada kitaab ee masjidka kaba socdoo kale bukhaari iyo abu daawuud oo kale iyo iyagu waa cilmu xadiidi riwaayatan oo waa cilmigaa kulansanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hada ladii afcaashiisii taqriiraadkiisii awsaaftiisii warinteeda dabdinteeda alfaadeeda taxriirinteedaoo ka cilmuxadiidi riwaayatan bay dhahaan midna waa cilmuulxadiidi diraayatan waana cilmiga uu musanifku inoo tacriifin doono imaka kama hordhacayno isagaa tacriifin doona ama cilmu musalaxa la idhaaho cilmulxadiid ee waqtiyana aimada qaarkood sida sakariya lansaarigan sanadka sugnaayo marka la idlaaqo isagu ku dhaca haba idhaaho oo waqtigoodii waa dee tii badnayde bal waa cilmu xadiidi diraayatan waanaan arki doonaa oo haddii la idhaaho isaga waa ka inoogu tacriifin doona marka la eego cilmigaasna kollay culumtan kuwooda ugu mudan ugu qiimaha badan buu kaba mid yahay xaafid xajar baa wuxuu yidhaahaa cilmiga xadiidku marka la eego cilmiga xadiidku waa culumtan sharciga ah marka la eego xagga culumta kale inuu raad ku leeyahay dukhul buu kaba cabiro raad uu ku leeyahay ka uguba badan oo culumtan sharciga ah wuxuuna waxaa looga jeedaa waa tafsiirkii xadiidkii fiqhigii taas baa alculuum asharciya laba yidhaahaa haddaba waa cilmiga ugu raad badan culumtaasoo dhanna taahiir iyo raad weyn isagu kuba leh culumtaasna ay u wada baahan yihiinba taas baa wuxuu isagu kaba dhigaataa oo marka la eego haddaan eegno xadiidkan imika riwaayo oo kale dee cilmigan aan haynaa waa cilmigii lagu kala soocayay xadiidka kiisa maqbuulka iyo kiisa marduudkaaba marka waa arin daahira cilmiga niraadka uu ku leeyahay ama asalba inuuba yahaybo dee maqsuudkii weynaa ayaa ku xasilaya kii maqbuulka iyo kii marduudkaaba lagu kala garanaya waa kitaabkiisa nukat wuxuu kuba yidhi amaa xagga tafsiirka marka la eego waa siduu imaamkaasi idhaaho wax qur-aan lagu fasiro waxa ugu mudan oo kalaamka ilaahay lagu fasiro dee marka balla dhaafo qur-aan qur-aan lagu fasirayo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wixii ka sugnaaday waa shaygaa naqliga oo qur-aan wax lagu fasiro kalaamka ilaahay lagu fasiro waxa ugu mudan wixii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaba sugnaaday weeye marka kol haday rasuulka ilaahay wixii ka sugnaaday ta ugu mudan ay tahay dee ruuxii arinkaa eegayay waxyaalaha fara badan ee dee tafsiirkee rasuulka ilaahay xaggiisa inooga yimi eegayay wuxuu u baahan yahayba dee si uu u kala garto maxaa sugan iyo maxaa sugnayn cilmigan buu u baahan yahay maxaa sugan iyo maxaa sugnayn cilmigan buu u baahan yahay oo bal markaa umuuraha tafsiirka saasuu iyadna taatiirkaa weyn ama tafsiirkii ugu baahan yahay qur-aankii tafsiirkiisa ugu baahanaya cilmigan ama xagga fiqiga marka la eego ruuxii faqiha ahaa ama mujtahidka ahaa muxuu u baahanyay inuu daliishado markay xadiidka noqotayna waa masirkii labaad ee shareecade kii sugnaa inuu daliishado kii sugnaana teebuu kuba garanaya cilmigan xadiidkuu ku garanaya oo kii sugnaa inuu daliishado ayuu u baahanaya kaasna waxaa lagu garanaya waa cilmiga xadiidka oo markaa waxaan leenahay culumta saa uu imaamkaasi idhaaho culumtan sharciga cilmiga ugu raad badan ee loogu ay culumtii kalena ay u wada baahan yihiin waa cilmigan imakaan hayno cilmigan xadiidka taasba weeyaanoo mansilada iyo qiimaha iyo ahamiyadaasu leeyahy kol haddii dee kii maqbuulka iyo kii marduudka lagu kala soocayo intaas culumtaasna ay umuurahaasi wada gelayaan dee waa ahamiyadiisu iyo mansiladiisu kollay heerkaasay gaadhsan tahay marka imaamku wuxuu yihi isagoo inoo tacriifinaya waana cilmu lxadiidi diraayatan huwa cilmigan cilmulxadiid cilmun cilmi weeye biqawaaniina qawaaniin waa jamcu qaanuun qawaaciddan uu ku fasiray la mid tahay waa cilmi leh qawaaniin ama ku sugan qawaaniin iyo qawaacid la raaco cilmi isagu la weeyo yucrafu biha qawaaniinta ama qawaacidda lagu garanayo axwaalu sanadi walmat waa cilmigan waxaa lagu garanayaa sanadku xaalooyinkiisa uu leeyahay iyo matn ama kuwo ka wada dhexeeya haba noqdeen dee saddexda uu soo horreysiinayo sanadyo matiba way galaan waa axwaashii matniga iyo axwaashii sanadkaba kuwa ay kala leeyihiin haba noqotee waa cilmi isagoo qawaacid iyo dawaabid ama qawaaniinle lagu garanayo sanadku xaalooyinkiisa iyo matniga xaalooyinkiisa waana dee mowduucii loo dejiyey cilmigana waaba sanad iyo matniya oo min sixatin sixo ah axwaashaas waxusnin wa dacfin labadanba saddexdani sanadkii matnigaba axwaashoodii ka mideen waa axwaal markaa ka dhaxaysa wa culuwin wa nusuulin caalinimo iyo nusuultani waa axwaal u gaara sanadka u gaara waanaan arki doonaayo imika dee mid kasta gaar uma sharxayno iyo wa kayfiyati taxamuli waaladaa marka xadiidka la warinayo sida lagu wariyo oo dee awjuhdii ama samac ha noqoto ama qiraaca cala sheekh ha noqoto ijaazadii haba noqoto ee waa kayfiyadii xadiidka loo xambaarayay iyo marka dambe la gudanayo ee dad la gaadhsiinayo kayfiyadiisio iyaduna taa horay markaa ka ratimaysae waa cibaaraadkiiyo seeqdii bal laba isticmaaliyo siaqal adaa maxadahanaa baa la odhan ma akhbaranaa baa la odhan ma waxyaalo kale laba odhan bal umuurihii iyo kayfiyadeeda adahaas uu u dhacayo iyo wa sifaati rijaali ruwaadda sifaaddoodii cadaalad iyo dabdiyo de waa qaybtii labaadba matan iyo sanad waxa weeyaan ruwaaddu sifaaddii ay lahayd iyo waqayri daalika oo umuuro dee badhna ay noo imanayaan badhna aanay noo imanaynaa taas baa waxa weeye cilmigan uu yahay lagu garanayaa qawaacid iyo qawaaniin umuuraha lagu garto bal tacriifaad guud buu inoo horeysiya sheekhu raximah llahu tacaala wasanadu sanadku alikhbaaru waramid weeye can dariiqi lmatni matniga dariiqiisii laga waramo dariiqa matnigu waa ruwaadan oo dariiq imanka haddaan marno wuxuu ina gaadhsiiyaa maqsuudkeennii ruwaadanna sidii midba midkuugu sii dhiibayuu fulaan can fulaan la leeyahay matnigii baa lagu gaadhaya oo matniga lagu gaadhayo waa ruwaadan kala warinaysa xadiidkii taas baa dariiq ay tahay sanadkana wuxuu ka cabiray waa waramid aan ka waramayna xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan aan leenahay dariiqa kaba waramayno ama xikaayada taas ayaa sanad la adugu bal waxaan leenahay kolley sanadka iyo isnaadka iyo kolkol furuuqa udhexaysiiyo midna ruwaada kaba dhigeen midna xikaayada ha kaba dhigeen iyo dariiqa iyo silsiladii ruwaada iyo waa isla miduuno waa ruwaadan iyo kala warinayso dee siiqdii aduuna way soo gelayaan halkan iyo si loo kala taxamulaye bal taas ayna gaadhsiinaysa matiga taas baaba laydhaa min qowlihim qowlkoodii baa laftiga sanad buu ishtiqaaqiisa xagga luqada sheegaya waxaa laga soo qaatay qowlkoodii ay odhanayeen fulaanun sanadun hebel sanad weeye oo muxuu sanadka macnuhu yahay ay muctamadun waa ku laysku haleeyo oo la cuskado oo sanada wax kastoo dee ruuxuu ictimaadsado gidaarkan haddaad ku tiirsatay sanad buu kuu noqonayaa waad ictimaadsatay bal matalan markaa fulaanun sanadun markaan idhaahno waa ay muctamadun waa kula ictimaadsanayo haddaba haddii luqadu ay taa ahayd macnahan imika halkan ee mustalaxa istilaaxa loo soo naqliyey calaaqadii ka dhaxaysay maxay tahay sanadkii waxaa ku sugan cuskasho la cuskanayo loo cuskanayo xadiidkii in la ogaado wuxuu yahay waaba ka niudho sababtuna waa lictimaad alxufaadi raggii xufaad ahaa ictimaadkeedii ay u cuskanayeen calayhi cala sanadi fii sixati alxadiidi wa dacfihi in maqsuudka weyne waa xadiidka maqbuulka iyo ka marduudkaa in la garto taas weeye an yucrafa almaqbuulu waalmarduudu kaasi laba weeye haddaba maxaa loo cuskanayaa oo dee waa dariiqa loo maryaatee la cuskanaya xadiidkaasi xadiis dacfigiisa waa sanadkii sanbaa deeta sanad loo yidhio xaggaa ictimaadkiibaa ku sugan aw min asanadi ama waxaaba laga soo qaatay maaha lafdigan ictimaade eh. macno kaloo ah sanad ku yimaado ah wahuwa sanadku martafaca wixii kor noqdee wacala waa cartu tafsiirun calaadii irtafacadii buu la mid yahay can safxi jabali buurta intaan sanaageeda ama dhaadhaceeda waxa ka sareeya buurta inteeda kale ah taas baa sanad lagu magacaabaa halkaasna waaba la arkaa in ishtiqaaqiisu yahay sababtuna waa maxay tan waa calaaqada labada macno kii luqada iyo kan istilaaxa ka dhaxaynaysa markuu asanad bimacnaa safxi ljabal martafac can safxi yahay lianna almusnida ruuxii xadiidka isnaadkiisa ku warinayay musnid weeye makaalkan musnad maa yarfacu kor yeelayaa oo sanadkan uu sheegayo xadaanaa fulaan fulaan leeyahay wuxuu xadiidkii uu kor yeelayaa yarfacuhu ilaa qaa'ilihi kii yidhi xadiidka ayuu ku gaadhayaayoo uu kor dee irtifaacaasaa ku sugan walmatnu matniguna sanadkiiiyo matnigiina wuxuu ina soo yidhi yucrafu biha axwaalu sanadi walmatni sanadkiibuu inoo tacriifiyey matniguna maa yantahi wuxuu ku dhammaanayo weeye ilahi isaga xaggii haayatu sanadi sanadka haayihiisu min alkalaami hadal ah macnaha ujeedadu matni maxaa la yidhaa sanad buu inoo soo sheegay sanadkiina waa ka dariiqii matniga aan idhi weeye arinkan aan leenahay xadaanaa fulaan qaala xadaanaa fulaan ayaa ah imika sanadkii aan ka soo baxnay ama labadii sanadba sanad weeye oo haddaba markaa maxaa meeshii ah matingina noqonaya sanadku markuu dhammaado wax la wadaba markuu dhammaado dee hadal baa ka dambaynaya hadalkaas baa matnigii ah waxaa sanadku markuu dhammaaday ee qaayihii sanadka la gaadhay markaa imanaya ee hadala ayaa matn laba yidhaahaa wal baa kii weeyantay leey qaayatu sanadka qaayihiisu waa marka dee uu ku dhammaanayo maxay ah mintan dambe waa bayaaniya min alkalaami hadal ah isagana xagga luqada ayaa wuxuu ihi min almumaatanati mumaatana laga soo qaatay mumaatana waa master maatana masterkeedii weeye sida daarabo oo kaloo mudaaraba iyo khaasama mukhaasama taas weeye faacala alficaal walmufaacala min almumaatanati wahiya mumaatanadu almubaacadatu fogaanta lagu fogaadaa ladhaa filgaayati aay aayadu waa jamiic almasaafa dhe waa masaafadii qaayihii iyo meeshii la gaadhayo fogaanta laguba fogaado iyo mubaacadada ayaa mumaatana laba yidhaahaa matigiisna markaa dee waxa weeye adugu bal mumaatana taasay tahay maxaana halkaa looga soo qaatay haddii mumaatana xagga macnihii luqada almubaacada ay tahay ama haayadii waa jamiic almasaafadiiba dhee ilaa dhammaadkeedii laga gaadhiyo fogaanta xaggaa lagu fogaada ay muwaatana ay tahay xaggan marka leega macnahan imika loo soo qaateen nidhi waa waxa sanadku ku dhammaanaya hadala calaaqada ka dhaxaysa macnaha luqadiiyo macnihii iyada dee istilaax macnaha istilaaxu maxay tahay liannahu haayatu sanadi matigani waa sanadku wuxuu ku dhammaanayey waa haayihii sanadka waa mid aw amase laftigan matniga xaggii luqada dee macaani dhowruu lahaa bal macaanidaas inay hadiyo goorna lafdigani hadduu macno luqaa leeyo macno istilaaxana yeesho hadiyo goor calaaqa iyo munaasaba ka dhaxaysa macnihii luqada iyo macnihii istilaaxa oo macnihii luqada laga soo naqliyo macnahan istilaaxa munaasaba markaa jirta haddaba tii buu sheegaya amase wuxuu leeyahay min matantulkabsha neefkii waaba wankii ayaan dhufaanay ayaabaa matantu weeyaan halkaas alkabshana mafcuulkii bay noqonaysaa goorma hadalkaa la isticmaalaa idaa shaqadta marka dilaacisid eegna idaadu tafsiir bay u timaadaa san ay macaano kalena ay ugu timaado markay tafsiirka u timaado in ficilka ka dambeeya ta'diisan waxay noqonaysaa ta'dii mukhaaabka ta'dii mutakalimka ma noqoto tadii mukhaadabkay noqono maxaa hadalkaa la odhanayaa min matantlkabsha goormaa la odhanayaa taa idaa shaqadta marka dilaacisid jildata baydatii xiniintiisa haragga ay leedahay aad dilaacisid wastakhrajtahaa hadalkii weli khadaamkii baan wadnaaye aada la soo baxdid markaasaa la yidhaha matantlkabsha oo dee inta badan mala inaga wankii waa la tumaa dee awrtiiyo waatan la dhufaanee laba soo saaro bal markaa haddaba markaas ayaa la yidhaahaa oo tan loo isticmaalaa idaada waxaan idhi markaa taas idaada waxa halkan la mid ah oo dee tafsiir ahaanta kula mida ay oo halkanna ay way aqbalaysaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin idaada waxaan idhi ta'daa ficilka ka dambeeye gelaysaa waa ta'dii mukhaadab oo idaa shaqaqta ayaad odhan haddii halkan ay imika ay noqon lahayd min matantul kabsha ay iyada tada tadii mutakalim baa laga dhigayo ay shaqaqtu jildata baydatii wastakhrajtu waa tafsiir marka labadiiba tafsiir bay u yimaadeen ee tanbay ku kala duwan yihiinoo shaqaqtu marka dilaacisay noqon layd wastakhrajtaada la soo baxdid haddaba calaaqadii labada macno ka dhexaysayna hadday arintu taa tahay muxuu yidhi fakaana almusnida ruuxii sanadkiisa wax ku warinaya waaba isagoo istakhraja la baxay almatamatiigii la soo baxay halkuu kala soo baxayaa dee waxa weeyaan sanadkan ayuu kala soo baxayaa kan sanadkii fakaana almusin istakhrij almatan arrin kalena macno kaloo luqada intuba dee waa macaani luqada ah calaaqadna waxay la yeelan karaan mar haddii kaa la yidhaha ishtiqaaqiisiya kaasaa laga soo qaatay macnihii istilaaxiga ahayd waana kan inoo wada dhigaye aw min almatin waxay walmatn maa yantihi ila sanad sow markii horeyna soo yidhi soo ma ahayn markaasaa min almumaatanati buu ihi waa lafdigii uu ka soo jeeday haddana mar kale uu ihi aw min matantilkabsha macno saddexaad weeyaanoo aw min almatni amase lafdiga almatni ayuu ka soo jeedaa lafdiga matnina maxaa la yidhaha wahuwa maa saluba wartafaca min alardi matnigu waa meesha diride adaga intii taag tahay adag tahayna ayaa matni lagu magacaabaa koley markay suuradaa tahayna waxaa lagu jamciyaa mitaan siaa sahmiba sihaab loogu jamciyo markay meesha adag ee taagga ee dhulkaa kaba mida tahay ama halkaasaaba laga soo qaato waa tan munaasabadiina uu halkan ku muujinayo lianna almusnida ruuxii sanadka xadiidka ku warinayay yuqawiihi inmasalub wartafac bay ahayde yuqawiihi xadiidkii ama matigii wuu xoogaynayaa bisanadi sanadkan buu ku adkaynayaa wayarfacu wuu ku koryeelayaa intaasi waa iska tacriifaad guud weeyo awali ahoo dee xadiidkiina uu inoo tacriifiyey waana cilmulmustalax ku tacriifinaya sanadkii iyo matigiina waa inoo tacriifiyey waxay yihiin tacriifkii dee luqada na waa kan iyo meelahay ka soo jeedeen markaa tacriifkii luqada dee tacriifkii istilaaxigana waa kaa inoo soo sheegay marka wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala samayna awala man shaqsi ugu horeeyey oo sannafa alifay cibaaradan koley waa xaafid ibnu xajar cibaaradiisii ama dee khulaasadii kalaamkiisubay noqon isaga halkan usluubkan u asala kitaabkiisan sharxu nukhba ama nukhba iyo sharaxeedanu see wada socda halkaasna isaga cibaaradiisu waxay ahayd uma ina awala mu odhame cibaaradii matniga nukhba haddaan eegno fa min awali man sanafa fii dalik min buu geliyey oo dadkii ugu horeeyey noocan musalaxa waxa kaba mid ahaa bal imika halkana laakiin de si ay kuwo kaleba ka cabiraan kii ugu horeeyey muxuu ka dhigay ina awala man sannafa fi hada alfanni sanafa nunkuna uu iska shanaanaya alqaadi abu muxamedin araamhurmusiyu ramhurmus waa meel faris kuba taalay oo waa meel magaceed de qaadina waa kan inuu ahaa inoo sheegay bal isaga magaciisana kunyadiisana abu muxamed danbaa waxa weyaan dee uu ahaaba imaka kunyada uu isaga uu inoo sheegay magaciisa xasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khallaad baa laydhaa waa nin xaafida ayuu ahaa saddex boqol iyo lixdankii dhintay taasba weeye camira fiihi wuxuu alifay noocan kitaabahu kitaabkiisa almuxadith alfaasil kole magaciisoo dhamna kitaabku waa kitaab madbuucee almuxadith alfaasil bayn araawi wlwaaci almuxadi alfaasil bayn araawi walwaaci buul haddaba isaga wakti dambena weeye horta mid baa jirto marka la eego dee funuuntuba malawa se isaga badnayd oo fanu kastaba waan waxyaalihii uu kuwa bilaamay ama wax ku dhow eh xadiidka marka la eego wakhtigaas dee in badan dadka horeeyo culimmadii ahaayoo wax ka qoray way jireen ama ka alifay laakiin inta badan waxay ahayd qaybo xadiidka kaba mida ah saacilasha ibnu madiini oo kale iyo bal waxaa lagu tirin karaaba ciddii jaanibkaa wax kaba qortay inuu yahayba imaamu shaafici oo uu cilmiga usuulkaba laydhaa isagaa waadiciisa ahaa kitaabka alrisaale noo madbuuc ee uu masaa-isha kala duwan ee usuulku ku timi culimmada ay u ictibaariyeen inuu yahay kitaabkii ugu horeeyo usuulufiqi bal matalan loo dejiyo xadiidkana waxyaalo kala duwan oo xadiidka kaba mida ah iyo anwaac buu kitaabkaasi kulansadayoo markaa waa min awaaili man kataba markaa fii dalik dee cali bnu madiiniya rag lina ajzaa iyo rag gaara ay alifeen baa jire laakiin ninkan markii la soo gaadhay muxuu sameeyey anwaacdii buu kitaab isuu geeyo waa kitaab jaamica markaa oo anwaacdii bal intii ku sheegaya dee waxyaalo badanoo markaa dhaafayna way jireen anwaacdii buu isu geeyey oo kitaab jaamico markaa noqdo funuuntii kala duwanayd ee kutub gaara oo mufrada ah barhkood ay kaba qoreen ama culimada qaarkood ayuu meel keliya isagoo tacriifkii iyo amhiladii wixii sheegaya ayuu ku ururiyayoo saas buu u yahay min awali man sanafa laakiin maaha inuu cala aliطlaaq uu yahay taas maaha waxa weyaan waa jaamibka jaamicnimada iyo in kitaab gaaro oo anwaacdii ku urursan tahay oo anwaacdii bal intii la karayey lagu soo ururinayo lagu sheegayo inuu dejiyey weeye walam yastawcib manaan u dhammayn anwaacdii oo dee waxa weyaan isagii waa kan bilowgaba ahaa walxaakimu xaakim baa isaguna dadkii faalkan wax ka qoray ama kutubu dejiyey noocana mustalaxa kaba mida xaakimna horeynu kitaabkii horeda tacriifkiisa ugu soo maray waa imaamkan shahiirkeedee maxamed ibnu cabdilaahi laydha abu cabdilaahi reer naysaabuure xaafidka ahaa loo yaqaanay ibnulbayic loo yaqaanay afar boqoliyo shantiina dhintay kitaabkiisana uu imika sheekhu sheegayaana waa kitaab laydhaha macrifat dee kutub kala duwan buu leeya aad u badan be macrifatu culuumi alxadiid waana kitaab madbacaysan maanta bal isagoo la taxqiijiyey madbacaysan ilaa labiyo konton nooc oo anwaacdan xadiidka ka midana uu ku sheegay imaamkaasi waana kitaab mufiida oo ama muhimo baan leenahay walam yuhadib laakiin muu tahdiibin oo ma saafi yeelin oo aad umuu tanqiixin walam yuratiboo manaanta wada ujeedadu waxyaale ay ahayd in meel lagu wada sheegoa dhici karta inay kala baaheen kuwa in la kala farqiyo ahayd oo la kala soocano inaanay kala soocminoo ee waana hadiyo goor waxyaalaha ama bilowga fanin kastaa markuu bilaabmayo waa saas mar dambuu hagaag u wada taam noqdaaye muu tahdiibinoo muu tartiibin dee anwaacdana ilaa labiyo konton buu sheegay weeyaan oo dee kitaabkina waa madbuuc idhi uma abu nucaymin alasbihaaniyu abu nucaym baa isagu haddana waa imaam waa ninkan xalyatulawliyaa iyaba leh axmed iyo bn cabdilaahi bni axmed baa la yidhaahaa nin xaafido reer asbihaana weeye aada u sanad caali ah, xufaadu ay isugu tagtay isaga halkaa asbihaan isaga daraaddii waqtigiisii ah, markaa afar boqol iyo soddonkii hijrada ayuu dhintay abu nucaym kolley kitaabkiisana halkan magaciisa ma hayo laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu sheegaa kitaabka xaakim inuu mustakhraju ahaa mustakhraj ujeedadu kitaabka ama waxyaalo idaafaad hadna jirtay bal mustakhrajan dee likitaab alxaafid likitaab alxaakim uma alkhaiibu haddana waxaa yimi khaiib albaqdaadi waa xaafidkii shahiirka ahaa axmed ibn cali bn haabit alxaafid almacruuf bilkhaiib albaqdaadi afraqoiyosadexiyolixankii hijradana dhimashadiisu ay ahayd fasanafa wuxuu alifay alkifaayata fii qawaaniini riwaaya kitaab lagu magacaabo madbacaysan alkifaaya fii qawaaniini riwaaya qawaaniinna waa taan soo maro waa qawaacidii riwaayada inay tahay waxaa kalu alifay wljaamic liaadaabi اshaykh wsaamic kole waa cibaaraadkii xaafid markaas oo liaadaabi shaykh markaas iyo waa saamico waa raawigii iyo taasoo kale akhlaq raawi wa aadaabi saamic cibaaro saasna way jirtay bal waa kitaabkiisa jaamica waana kitaab طxaan ninka doctoorkee taysiir kalihi uu taxqiiqiisa horta dabco لها dabco kalena dad kalaa lahaaye oo isagu taxqiiqeeda lahaay oo laba mujalad ku madbacaysan oo kitaab isna muhim oo baabkan marka la wasanafa waanu alifay intaasun kumuu kooban isagu khadiibe fii anwaaci hada lfani fanigan noocyadiisa kutuban mufradatan katiira markaan anwaacda gudagalna barhkood baan dee magacyadoodii iyo umuuraha amaan dee ishaari doona ama dee aan arki doonaaba haddii la idhaaye kutub kala duwan oo gaara ah, macnaa anwaacdii imaka soo qaado dee mudrajkii u gaar uba saara iyo mutafqi iyo mufarqi iyo mutarifkii iyo adugu anwaaco kala duwan ayuu kutub gaara oo ku khaasa ayuu alifay kutub fara badanoo anwaacihii ah midka sidee nooc gaaraba nooc kastaba uu kitaab u dejiyo mufradatan kaiira xataa qaala alxaafidu ilaa xaafidku yidhi abubakr ibnu nuqdata abubakr nuqdana waa nin xaafido maxamed ibnu cabdilghani la yidhaaho oo dee kutub dee madbuuca barhkood ayna leh nuqdadana waxaa la yidhaaho waa awowgii markaa me aabihii awowgii weeye waa awowgiisa labaad buu noqonaya jaariyo soo korisay ama jaariyadiisiibaabay ahayd taas baa nuqdadan loo tiiriyey isagaasaa laga soo naqliyaaye abubakar ibnu nuqdata ninkaas baa wuxuu yidhi kullu man ansafa cid kasta oo insaaf la timi ujeedadu dee garsoor laba timiyo dee sii xaq ahayd iyo sii dawg ahayd ku hadashay weeyaanoo ruuxan xasad iyo wax kale iyo umuurayo aanay umuuradee sii toosnayd aanay dhaafin ee sii waa xaqa ahayd ee insaafku ku sugnaaye adigu markaa ku hadashay calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina oo dee ruux kastoo inmunsifi wuxuu garanayaa ana almuxadisiina muxadisiintu waa intii dee khadiib ka dambaysay ciyaalun calaa kutubi inay ictimaadsaan kutubtiisiiba asal noqotay kutubtiisiiba markaa dadkii ka dambeeyey o dhami kutubtiisa ku intifaaceen ka faa'iidaysteen ciyaal bay u yihiin iyo dad ictimaadsada kutubtiisa taasuu garanaya saasay xaalku ku socday ilaa an jaa-a ilaa u ka yimi asheikhu taqiyudiin ibnu salaax waa imaamkii shairka muftiga iyo xaafidkaba ahaa imaamka ahaa abu camrin taqiyudiin cusmaan ibnu salaxna waa laqabkii aabbihii oo aabbihii baa salaaxuddiin la odhanayay marka lafdigaa idaafada addiin intay in badan gooyaan oo ay badan tahay ayay al ku bedelaan halkii dee laqabka mudaafu ileyhigii oo halkii salaaxuddiin lagaba odhanayayba asalaax taqiyudiin halkii lagaba odhanaya ataqiy bnu taymiya ataqiy subkiy ataqiy bnu salax cibaaraadkaasoo kale ashamsu waa imika oo idaafadii diinta ahayd markii la gooye alshan laguma soo bedelay marka magaciisa oo dhammi muxuu noqonayaa isaga cusmaan baa la yidhaha aabihii cabduraxmaan baa la yidhaahaa aabihii baana laqabkiisu ahaa salaaxudiin uu ahaa ibnu salaxna waa saas ikhtisaarka meel shahra zuur la odhanayo kolley irbil oo ah nimanka imka ciraaqun ayaa loo nisbeeyey asalkiisu waa kurdi waa nimankan akraada ayuu kaba mid ah ibnu salaax looba yaqaanay kii dhintay hadaba ilaa arrinku waa socday ilaa imaamkaasi yimi oo dee cilmigii markaa noqonayo cilmi meel sare gaadhay oo haatan taam noqday fajamaca wuxuu ururiyey mukhtasarahu lmashhuur waa kitaabkiisa muqadimada culuulxadiid ama muqadimatu bnu salaax iyo umuuraha laba yidhaaho ayuu ururiyey wa amlaahu shay-an bacda shay waa darsi uu dhiganayay ahayd dalabadiibuu ayuu u yeedhinayey waa shay-an bacda shay oo dee waa casharo socdo uu yeedhinayo cilmigan markaa kaba mid aha lamaa waliya markuu tawaliyey tadriisa daari alxadiid alashrafiya waa daar aada u shahiiraydoo daarulxadiid oo malatii ugu mudnaydba markaa bilaada shaam ama dimashq uguba mudnaydba weeyaanoo ashrafnimadana nin la odhanayo boqor ahaayo al ashraf la odhanayo ibnu nuuridiin ayaa dhisay isagaanu markaa markii ugu horeeyey uba dhiibay dee waana tii la isbadbadeeyay ilaa berihi dambe abushaama iyo isaga uga dambeeyeen abushaama dabadiina imaam nawowi qabtay raximahu llahu tacaala rag badan mizi iyo taqiyudiin subki iyo naasirudiin adigu waa la badnaa dee markayna qarniyay jirtay madarasado aadna loogu intifaacayo hersaraahid dee maaha madarsadahedna taasee bal diraasaad culiyaa waxaa lagu qaatay jaamacad kuwa ugu sarreeya way kasii sarrayseen markuu halkaa sheekh kaba noqday ayuu yeedhiyo fahadaba wuxuu saafi yeelay tan qeexiye funuun oo funuuntii cilmiga xadiidku lahaa wanaqaxa anwaco anwacdiisina uu tasxiixiyey saafi yeelay kala saaray walakhasaa waanu soo talkhiisiyey hadaba naqaxa lakhaasa intuba way shadayin wactanaa wuxuu u ihtimaamay bimualafati alkhadiibi imaamkii khadiib kutubtii uu lahaa ee kala dunaydee kutubtaa kala wada duwan ahayd ee kuwaa yari dee fanni kastaba uu kitaab gaara u dejiyey kuwaas buu u cidaayooday oo fa jamaca waxyaalaheedii baahsanaa ee midba kitaabkuba qornaa ayuu soo ururiyey iyo washataata maqaasidiha ujeedooyinkoodii iyadma kala tagsanaa kala firiirsanaa ayuu soo ururiyey fa markaa dabadii markuu kitaabkaa la alifay shan iyo lixdan noocna uu kuba sheegay isagu ayaa wuxuu noqday calaa kitaabihi kitaab almucawalu dee waxaa la ictimaadsanayaa ee dadkii ka dambeeyey umuurihii oo kale afaraa laga qaado isagiiba imaam u noqday markaa kitaabkiisii calaa kitaabi kitaabkiisi wa ilayhi xaggiisuu yarjicu u kul mukhtasarin kitaab kastoo kooban waa intii ka dambaysay oo mutawali mid dheerba mid nadmiya mid isagu sharxa mid ictiraadiya waa nukat u sameeya mid isagii bal waxa weeyaan ictiraado adugu umuurahaasoo kutubtii ka dambaysayba taasay ahayd oo dee lama koobayo cid nadmisay iyo cid soo ikhtisaarisay sida imaam nawowi laba ikhtisaar buu leeyahy irshaadka iyo taqriibka oo kale oo kala yar bal markaa aymo badanoo kale nadmigiisii iyo nukadkiisiiy waxbay leeyihin isagaa kitaabkiisii ayaa mucawal noqday alkhabaru koley tacriifaadkii dee xadiidkaas baa qayb inaga qaatay iyo tacriifaadkii bay noqotay imikuu gudagelaya xadiidkii iyo musalaxiisii iyo dee amwaacdii iyo waxyaalihii ayuu gudagelayaayo alkhabaru buu ka bilaabayaa markaa koley inoo bilow ay ahayd cashirku intaasuu ku joogaysaaka allah subxaanah watacaala aclaa waclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد